alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala aali muxamed allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wala tajcal ma callamtana wabaalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jirnay muqadimadii kitaabka ayaynu ku dhex jirnay waxaa inoogu dembeeyey abyaadda uu sheikhu soo arooriyey oo tilmaamaya in eh, addoommo ilaahay inay jiraan addoommo ilaahay u sugnaaday addoommadaasoo fiiro badan oo bimacnaa khafla aynay ku jirin fiiro badan qaar leh haddaynay ahaan lahayn dee qaflay ku sugnaan lahaayeen sidaas aawadeed adduunyada kamay zaahideen oo aakhira may qaabileen marka adduunyadii waa fureen buu yidhi looma jeedaan dee xalaashii iyo wixii lagama maarmaan adduunyada ahaa ee daruurigaa inay ka tegayaan laga tilmaami maayo iyagoo adduunyadii haddana nool oo dee risiqooda xalaasha isticmaalaya ayaa haddana adduunyadu qiimo aynay la lahayn oo aakhiro hammigoodu uu yahay aakhiro ay ku dadaalayaan yacni markaa qiimo weyn oo ay markaa adduunyadu la leedahay inay jirin ducooyinkii nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaa ka mid ahayd walaa tajcal iddunya akbara hammina yacni ha ka yeelin adduunyada hammiga iyaga ugu weyn waxa ugu weyne marka hammiga iyaga ku sugan adduunye ha ka dhigin hammiga ugu weyn waxaa la rabaa inuu aakhiro noqdo yacni saasaa la rabaa marka adduunyadii kumay tiigaalin iyagoo qadarkii daruurigaa isticmaalaya haddana qiimo badan markaa lama laha dadaalkoodu wuxuu yahay xagga aakhira ayuu yahay fitnooyin bayna ka baqayaan adduunyadii waa u fiirsadeenoo markii ay u fiirsadeen adduunyadii waxay ogaadeen in waxaweeye meel qof nool oo qalbigiisu nool yahay inuu waddan ka dhigto oo meeluu ku nool yahay ka dhigto meeshii rasmiga ahayd ka dhigto inaynay ahayn markay sidaa ku ogaadeen ayay waxay markaa adduunyadii ka soo qaadeen inay ka dhigan tahay bad oo kale bad oo kale inay ka dhigan tahay falammaa calimuu annaha laysat lixayin watana jacaluuha lujatan yacnii sidaasay marka waxaa weeye cindigooda ay markaa adduunyadii inay ka dhigan tahay u qabaan waxaynay baddii u baahan tahay dee doonyo ayay u baahan tahay lagaga tallaabo waxay ka yeesheen camallada kuwoodii wanaagsanaana waxay ka dhigteen yacni markaa doonyo ayay markaa uga dhigteen eh, adduunyadii adduunyadii badda ka dhignayd camalkii saalixina wuxuu uga dhigan yahay sidii doonyo kale fa idaa kaana xaaluha maa wasaftuhu wa xaalunaa wamaa khuliqnaa lahu maa qaddamtuhu faxaqa cala almukallafi an yadhaba binafsihi madhab alakhyaar wayasluka maslaka uli nnuha walabsaar sheikhuu waxau uhi raximah ullah fa idaa kaana markuu ahaaday xaaluhaa xaalka adduunyadu maa wasaftuhu wixii aan kuu sifeeyey markuu ahaaday oo daar baaba'aysa inay tahay daaran waarayn inay tahay daar laga gudbayo laga tallaabayo inay tahay sidaas markii ay xaalkeedu inay tahay aan kuu soo tilmaamay wa xaalunaa wamaa khuliqnaa lahu maa qaddamtu xaalkeenna iyo wixii laynoo abuurayna kaan kuu soo hormariyey inay tahay yacni marka sidaa ay noqotay xaalkeennuna uu noqday in cibaado laynoo abuuray cibaadadaa inaynu ku dadaallo iyo zuhdiga inaynu ku dadaallana ay tahay Eh, faxaqa cala almukallafi waxaa ku waajibay ruuxa mukallafka ah fa xaqun cala almukallafi iyo fa xaqa cala almukallafi labadaba waa loo dabdiyaa labadaba waa loo xarakeeyaa haddii la yidhaahdo eh, fa xaqun yacni waxaa ku waajiba ruux kastoo mukallafka ah waxaa ku waajiba an yadhaba binafsi madhab alakhyaar saasaa markaa macnuhu dhacaya haddii la yidhaahdo fa waa ku waajiba laga tilmaamaya waxaa ku waajibay qof kastoo faxaqa cala almukallafi waxaa ku waajibay qof kastooo takliif la saaray an yadhaba binafsihi naftiisa inuu la tago oo la qasdo madhab alakhyaar dadka akhyaartee wanaagsan yacni marka halkay ku tageenoo kale waa inuu maraayo ku tagaa wayasluka maslaka uli nuha walabsaar uuna maraa oo qaadaa maslaka uli nuha kuwa caqliyada u saaxiibka ah waddadooda waa inuu qaadaa wal iyo indhaha u saaxiibka ah annuha waa jamac waa jamcu nuhya nuhya baa mufradku yahay nuha baana lagu jamciyaa marka waxa weeye caqliyada weeyi waxa caqliga loo yidhi nuhya loo yidhi nuhaana loogu jamciyey iyadoo lagu tilmaamayo anna alcaqla yanha saaxibahu can alqabaa'ix inuu caqligu ka reebaayo cidda u saaxiibkaa waxyaalaha xunxun buu ka reebayaa u diidayaa sidaasaa markaa loogu magacaabay yacni markaa uli nuha loo yidhi oo caqliga nuhya loogu magacaabay saasaa lagu magacaabay waxaa la mida xijri iyaduna manciga ay markaa xumaanta u diidaayo caqligu ayaa markaa loogu magacaabay caqli waa saas si laeg yani waa ka xidhaya baa laga tilmaamaya wahaakada wayasluka dabeedna uu maro u qaado maslaka uli nuha kuwa caqliyada u saaxiibka caqliyada wanaagsan u saaxiibka waddadoodii uu qaado wal iyo indhaha u saaxiibka indhaha waxaa loo jeedaa indhaha qalbiga ayaa laga tilmaamaya ya indhaha qalbiga ayaa looga jeeda basaair lquluub mm. wayataahaba uu diyaargaroobo limaa ashartu ilayhi kii aan kuu soo tilmaamay wayahtama uu ku hamiyo u qasdo ku dadaalo bimaa nabbahtu calayhi kii aan baraarujiyey wuxuu tilmaamayaa in waxa weeye zuhdiga lagu dadaalo iyo cibaadada iyo dariiqa khayrka iyo camalka wanaagsan in aad iyo aad loogu dadaalo oo aakhirataa loogu diyaargaroobo wa aswabu tariiqin lahu fii dalik waddaka ugu markaa qummani oo ugu wanaagsani waa sawaabkii oo ismu tafdiil laga keenay wa aswabu ariiqin waddaka ugu saxsan oo ugu wanaagsani dariiqaasoo lahu yacni qofka mukallafka u sugnaaday fii daalika arrinkaa gudihiisa uu u marayo wa arshadu maa kiina waxa ugu hanuunka badan yasluku uu qaadayo oo marayo min almasaaliki waddooyina hee alta'addubu bima saxa can nabiyina sayidi alawwaliina waalaakhiriin alta'addubu waa in lagu yacni markaa edebsado oo bimacnaa laga aadaab yeesho oo lagu dhaqmo oo laga akhlaaq yeesho bimaa saxa kii ka sugnaado oo ka asaxay can nabiyina nebigeenna calayhi salaatu wasalaam xaggiisa ka asaxoo ka sugnaaday sayidi alawaliina waalaakhiriin dadkii hore iyo dadka dambaba kii ugu mudnaa ahaaday kii ugu mudnaa ahaaday oo dee dadkoo dhan isagaa ugu fadli badan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wa akrami asaabiqiina iyo kuwii horreeyey kii ugu sharafta badnaa wallaaxiqiina iyo kuwa markaa soo haleeli doona ee dib ka iman doonaa kii ugu sharafta badnaa oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka sayidi alawaliina walaakhiriin wa akrami asaabiqiina wallaaxiqiin waxaa lagu sii sifaynayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa lagu sii sifaynaya salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi wacalaa saa'iri annabiyiin salawaatullaahi salliyada ilaahay yacnii naxariisaha ilaahay ama ammaanaha ilaahay wuu ammaanayaa wa salaamuhu iyo salaamtiisu ama nabadgelintiisu calayhi nebiga calayhi salaatu wasalaam korkiisa ha ahaato yacni ducaa loo jeedaa macno duca ayaa laga tilmaamaya wa calaa saa'iri nabiyiina iyo nebiyada kaleba korkooda ha ahaato sheikhu waxau inoo tilmaamayaa raximahullah mar haddii adduunyadu ay tahay daar iska dhammaanaysa oo aan baaqi noqonaynin oo ay tahay markaa mid eh, iska gebagaboobaysa oo waaye lasii maraayo uun wayna laysku ilaawina aakhiro waa in la qaabilaa lagu dadaala marka waxa weye aakhiro wixii qofka ka anfacaya waayo guriga rasmiga ahi wuxuu yahay aakhiro adduunyaduna waa guri tambareeriya sida markaa axaadiista qaarkood ay tilmaamayso waxay ka dhigan tahay adduunyadu nin safara oo geed ku soo beegmay oo deedna geedkii in yar qayluulo yaa duhurkii ku yara nastay in yabsaa u jiibsadoo yaro nastay dabeedna ka tegey yacnii geedkaa uu inta yar ku nasanayo ee socodka uu yahay dee waxa weeye dan badan kama leh inta yare uu hadhsanayuunbaa u dana laakiin dee inuu markaa ka dhigto siduu gurigu degganaanayo inay tahay isaga aad ugu dadaalo oo safarkiisiba ilaawo dee tan noocaasi waa khalad yaa guri aad markaysagaa tambareeri ku tahay iyo kii markaa rasmiga guriga noqonaya labada keeba in aad loogu dadaalo aad loo dhiso ya keebaa ku sii habboon dee guriga rasmiga ah. guriga rasmiga ah. dadka qaarkood gurigii tambareeriga ah bay aad iyo aad u dhiseen si ay ku waarayaan gurigii markaa rasmigaahana waabay ilaaweyn ya dabeedna gurigii tambareeriga isagoo camiran oo halkaa taagan ya maxaa binooyina maxaa kadaaya maxaa caynkana maxaa markaa sabada ah maxaa yacni wax walba buuxaan ayuu ka baxayaa gurigii aakhiro hanaa buu u tegayaa ila waxba uma diyaargaroobin wuxuu marka waxa weeyaan ugu diyaargaroobay oo u dhistay markaysa waxa ma jiro dadka qaarkood waa sidaas marka waxaa la rabaa in dadaalka badan la saaro lama laha guri laga dhisan markaysa waxaan adduunyada oo intuu dee qofku markaa waxa weeye uu joogo dee waxa weeye markaa waa ku intifaacayaa yacni ubadkiisana wax uga samayn karaa yacnii waxa weeye in ubadkiisu maal ay ka dhaxlaan xoolo xalaal ah ay ka dhaxlaan oo ay kaga maarmaan baryada dadka ay kaga maarmaan khayr baa ku jira sidaynu ku arki doono xadiiska sacad oo inoogu iman doono ya laakiin waxaa la diidayaa in laysku ilaawo dee aakhiro aan marka waxaweye tacab loola iman yacni markaa loogu diyaargaroobayo adduunyadiina laysku ilaawo ta la diidayaa taas wey ta la diidayaa taas wey marka dariiqa ugu quman ee ugu wanaagsan ee ugu hanuunka badani waxa weeyaan waa in markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wixii ka sugnaaday in lagu camal falo oo lagu dhaqmo oo laga akhlaaq yeesho waayo nebigu waxa weeye dee akhlaaq wanaagsan buu ku sugnaa ya wa innaka la calaa khuluqin cadiim yacni akhlaaq weyn ayaad ku sugantahay baa allah yidhi marka waxa weeye akhlaaqdaa weynna waxaa laga tilmaamayaa waa diin wanaagsan iyo akhlaaq wanaagsan iyo aadaab wanaagsan ayaa laga tilmaamaya macno caamaana loo jeedaa khuluqah waxaa laga tilmaamayaa alkhuluq maca allaah alkhuluq maca alkhalqi yani mid waliba waa soo gelaysa mid waliba waa soo gelaysa waa macno caama yani waxa weeye marka axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam in marka lagu camalfalo aad iyo aad bay marka muhim u tahay bima saxana waxaa laga tilmaamaya bima sabata wixii sugnaadaa laga tilmaamaya ama saxiix ha noqoto ama xasan ha noqoto sayid alawaliin walaaakhiriin nebiga calayhi salaatu wasalaam saasuu ahaa waxaanu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ana sayidu waladi aadama walaa fakhra aadam wuxuu dhalay anaa ugu mudan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiis kale waxa uu yidhi ana sayidu nnaasi yowma alqiyaamah anugu dadka ka ugu mudan baan ahay baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maalinta qiyaame ka ugu mudan dadka ayaan ahay ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dadkii hore iyo dadka dambena isagaa marka waxa weeye nebigu ugu sharaf badan oo ugu karaamo badan oo isaga ayaa marka ugu fadli badan oo sidaas aawadeed baa khasaa'is badan nebiga lagu gaar yeelay khasaa'is fara badan lagu gaar yeelay ay ka mid tahay inuu yahay khaatamu nabiyiina walmursaliin rasuullada iyo nebiyada kii khatimaayay inuu yahay in risaaladiisi caam tahay risaaladiisu inay caam tahay in waxaweeye marka e, kitaabka lagu soo dejiyey kutubtii hore inuu nasakhaayo in waxaweeye maqaamulmaxmuudka isaga u sugnaaday oo isagu markaa maqaamulmaxmuud u yeelanayo khasaa'is fara badan oo kale markaa in la siiyey khasaa'is badan oo kale in la siiyey nebiyada ka ugu atbaacda badan inuu marka markanmarkaa noqday nebigu calayhi salaatu wasalaam oo nebiyada kale oo dhan inta raacday ee rumaysay iyo isaga keliya inta raacday rumaysay waxa badan inta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam raacdoo rumaysay marka nebiyada kaleoo dhan la ysku daro inta raacday inta nebi maxamed raacday rumaysay baa ka badan saas aawadeed baa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam yacni jannada dadka gelaya marka loo qaybiyo laba nus loo qaybiyo kala badhow badh ummatu muxamed inay badh tahay ummadaha kaloo laysu geeyoo dhanna inay barhka kale isku noqonayaan marka inaad badh marka waxa weeye aad noqotaan miyaad ku raalli noqonayn kadib waa loo siyaadiyey taasi waxay ku sugan tahay saxiixyadaba axaadiis kale waxaa ku soo aroortay in looga yeelay dadka jannada gelaya marka saddex dalool laga yeelay saddex dalool laba dalool inay ummatu muxamed tahay xadiis kaloo isla macnaha tilmaamaya wuxuu sheegayaa cidda jannada gelaysa waa boqol iyo labaatan saf saf waliba intuu la egyahay dee ilaahunbaa og cid kale garan mayso boqol iyo labaatankaas saf siddeetan saf baa ummatu muxamada wuxuu waafaqsan yahay xadiiska aynu soo sheegnay ee tilmaamaayey sulusaynka tilmaamaayey ayuu markaa waafaqsan yahay isaguna kaasuu waafaqsan yahay waqad qaala allahu tacaala watacaawanuu cala albiri waaltaqwa allah waxau yidhi wa isu kaalmaysta cala albiri yacni khayrka isu kaalmaysta wataqwa iyo cabsida allah laga baqanaayo isu kaashado isu kaalmaysta yani wixii khayra in laysu kaalmaysta layna amray wa saxa can rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka asaxay oo ka sugnaaday annahu qaal inuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wallahu fii cawni alcabdi ma kana alcabdu fii cawni akhiih wallaahu allah fii cawni alcabdi addoonka kaalmadiisu ku sugan yahoo kaalmaynaya maa kaana alcabdu fii cawni akhiih muddada addoonku u ahaaday kaalmada walaalkii mid ku sugan oo walaalkii kaalmaynaya allahna addoonka waa kaalmaynayaa aljazaa'u min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay noocii camalka abaalmarintu waxay tahay noocii camalka ayay tahay oo sidii waxa weeye markaa kaalmo hadduu sameeyo walaaladii kaalmaynaayo mu'miniinta ah allahna waa kaalmaynayaa saasuu ku abaalmarinayaa xadiidkana muslim baa saxiixa ku soo wariyey wa annahu qaal waxaa kaloo nebiga calayhi salaatu wasalaam ka asaxo ka sugnaaday annahu qaala inuu yidhi man dalla calaa khayrin falahu milu ajri faacilih man dalla ku kastoo tusiya calaa khayrin khayr cid tusiya falahu milu ajri faacilih waxaa u sugnaaday ka sameeyey khayrkaas ajarkiisoo kale ayuu yeelanayaa oo isagana u sugnaaday xadiiskaasina waxa weeye muslim baa saxiixa ku soo wariyey wa annahu qaal waxaa kaloo nebiga calayhi salaatu wasalaam ka asaxay inuu yidhi man dacaa ilaa hudan ku kastoo ugu yeedho dadka ilaa hudan hanuun intii ka ahaatay ugu yeedha kaana lahu min alajri waxaa u sugnaanaya xagga ajarka mislu ujuuri man ajarrada kiioo kalaa u sugnaanaya tabicahu isaga raacday ku raacday markaa hanuunkaas laa yanqusu dalika min ujuurihim shay'a wuxuu markaa waxa weye ajarkaasi u sugnaanayaa xaal aan laa yanqusu dalika kaasi ka nuqsaaminayn oo ka dhimaynin min ujuurihim ajaradoodii shay an waxba aanu ka dhimayn oo dadkii raacay ajaradoodii waxba laga nuqsaamin maayo waxba laga dhimi maayo ajar la midana waa loo qorayaa ajar la midana waa loo qorayaa xadiiskaana muslim baa saxiixa ku soo wariyey wa annahu qaal waxaa kaloo nabiga calayhi salaatu wasalaam ka asaxay inuu yidhi licaliyin radia allaahu canhu cali inuu ku yidhi fawallaahi allah baan ku dhaartaye la an yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan inuu allah kugu hanuuniyo nin qura sababtaada ku hanuuniya ba'du waa saabiyo laamkaas yani wuxuu u dhacayaa yacni laamkii waxa weeyaan laamulibtidaa oo masdarka mu'awalka ayay markaa gashay oo wuxuu noqonayaa ay la hidaayatullaahi bika hanuuninta allah ku hanuuniyo bika sababtaada uu ku hanuuniyo rajulan waaxidan nin qura uu ku hanuuniyo khayrun laka waxay kaaga wanaagsantoo kaaga khayr badan tahay min xumrin nacam nicmoolayda ama geela kiisa cascas bay kaaga wanaagsantao kaaga khayr badan tahay xadiiskana iyo muslim ayaa isku waafaqay halkan waxaan baraarujinayaa dadka qaarkood markay xadiiskan sheegayaan waxay u akhriyaan lian yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan oo laamka waa hoos dhigaan waana khalaad oo sax ma aha laamkani waxa weeye waa kor dhigan yahay in la hoos dhigo sax ma aha waa la an yahdiya allaahu bika ay la llahi bika rajulan waaxidan yacni marka waxa masderka meesha laga dhalaalinayaana mubtaduu noqonayaa marka mubtadihii bay gashay waxaa lagaga khabrayaa khayrun laka min xumri nacma khayrun baa laga khabraya marka waxa weeye taasaa laga khabraya halka dambe lafteeda khayrun laka min xumrin nacam xumurin nicam ma aha oo miimka marka waxa lama gudayo miimku waa reeban yahay waxa weeye waa jamcu axmar yacni axmaru xumrun aswadu suudun sida loo yidhaahdo weye akhdaru khudrun waa min xumri annacamna nicam ma aha oo jamcu nicma ma ahee annacam waa ancaamti weeye ancaamtana waxaa loo isticmaalaa adhiga iyo geela iyo lo'da loo isticmaalaa laakiin ma marka qaarkood baa nacam inta la yidhaahdo annacam looga jeedaa geela looga jeedaa bayd baa jiray marka xasaan minu lahaa baan filayaa oo waxa weeye markaa nacamka geela si gaara ugu sheegay marka xadiiskan waxaa loo jeedaa geela ayaa gaar ahaan looga jeeda marka eh, axaadiistan sheikhu wuxuu u keenaya aayadda inuu tilmaamayo khayrka in laysku kaalmeeyo dadkana in loo tilmaamo si dariiqa khayrkaa loo tilmaamaa waa khayrkii oo lagu kaalmaynaayo wey waa in dadkii lagu irshaadiyo oo sida wanaaggale la imanayaan loo sheego oo waxa weeye arrinkaa loo tilmaamo loo caddeeyaa waxay markaa tahay khayrkii oo lagu kaalmaynayo weeye ajarna waa laga helayaa ajarna waa laga helayaa ajarka waxaa ka mida laga helaayo waa mida cidda khayrkaa ajiibta marka loogu yeedho la tusiyo dabadeed ciddii markaa khayrkaa u tilmaantay ajarka ruuxaa la siinayo marka uu camalkaas sameeyo mid la mida kii u tilmaamay ee ku hanuuniyeyna ee u sheegay ee markaa ugu yeedhayna yacni la siinaya haddana markaa kuwan ajarkoodii waxba laga nuqsaamin maayo laga dhimi maayo iyadoo ajarkoodii aan waxba laga dhimin ayaa ajar la mid ah yacni kii u sababayna loo qoraya ya yacni marka ajar la mida loo qoraya marka waxa weye labadan xadiisba waa sheegayaan oo man dalla calaa khayrin falahu misl ajri faacilih iyo man dacaa ilaa hudan kaana lahu min alajri milu ujuuri man tabicahu laa yanqusu dalika min ujuurihim shaya yani markaa oo waxay tahay sababitaankaasa ajarka looga qoraya waxayna ku tusinaysaa fadliga weyn ee ku sugan dadka khayrka in loogu yeedho ama khayrka loo tilmaamo ama khayrka la baro fadliga weyn ee ku jira ayaa laga qaadanaya waayo qofka camalkiisu waa iska yaryahay cimrigiisu waa kooban yahay laakiin waxa weeye hadduu markaa aasaar naafica ka tago oo cid cilmi sharciya baro ama markaa cilmi lagu intifaaco markaysa marka uu ka tago wakhti kastoo cilmigaa lagu intifaacaayo ajar baa uga soo noqonaya isagoo iska dhintay ayaa ajar uga noqonaya iminka imaamu nawowi ubad ma dhalin haddana waxa weeye markaa dadkii ubadka badan lahaa isagaa ka magac weyn oo ka caanimo badan ajar badan baana uga socdaa yacni waxa markaa aasaarta uu ka tegay iyo kutubaha u qoray fii mashaariqi alardi wa maqaaribiha baa lagu akhrisanayaa markaasaa waxa weeye lagu intifaacayaa malaayiin baa akhrisanaya markaasaa qof kasta oo ku intifaacay kitaab uu qoray waxa uga noqonaya ajar baa uga noqonaya yani waxay kutusinaysaa fadliga cilmigu leeyahay oo marka waxa weeye cilmiga siduu marka u fadli badan yahay bay kutusinaysaa man lii bimili sayrika almudallali tamshi ruwaydan wa tajii fi lawali yani waxa weeye culammadu yani markaa caamiliinta ah ee markaysa waxa mukhlisiinta ah ilaahay dartii cilmiga u nashrinaya waxa marka ay helayaan ajar cid kale aynay gaari karin ajar cid kale ayna gaari karin kii cibaadada badnaa si kastuu u cibaado badan yahay yacni marka ajar aanu gaari karin kii deeqda badnaa si kastuu u deeq badan yahay ajar aanu gaari karin ayaa cilmiga sharciga ah faafinta la faafiyo ilaahay dartii loo faafiyaa yacni lagu gaadhayaa waayo markaysaa maal kastuu leeyahay dee maalka intuu gaadhsiin karaa cilmiga waxaa dhici karta malaayiin inay ku intifaacaan oo ay dhici karto marka waxa saacad walba inay akhrisanayaan khalqi aan la koobayn aanu koobi karan isagu intaa mid walbana ajar uga soo noqonayo akoonkiisi ugu dhacayo ya yacni waxa weeye waxay noqonaysaa in marka wax badan u biirayaan laakiin waxaa loo baahan yahay ikhlaaska in lagu dadaalo ayaa loo baahan yahay yacni marka waxawe juhdiga cilmiga la gelinayo barashadiisa iyo nashrigiisana in marka lagu dadaalo aad loogu dadaalo ayaynu marka u baahannahay wuxuu kaloo soo arooriyey xadiiskan isaguna tilmaamaya in nebigu calayhi salaatu wasalaam u sheegay cali bna abi taalib nin qura inuu ilaahay sababtaada ku soo hanuuniyo waxay kaaga wanaagsan tahay geela kiisa cascas waaga carabtu aad iyo aad bay u jeclaayeen geela weliba geela nooca marka weye ma aqaan cimiladooda iyo nooca u sii fiicnayd garan maayo nooca cascas bay aad u sii jeclaayeen halka soomaalidu markiisa marka ay aad u jeclaayeen dayrcadka u jeclaayeen ya yacni iyagu waxay aad u jeclaayeen geela kiisa cascas waa laga yaabaa cimiladooda in markaysaa noocaasi kusii fiicnaa almuhim tiibuu wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam shakhsi qura oo sababtaada ku hanuunaa inay kaaga wanaagsan tahay waxaa looga jeedaa tan marka waa taqriibu lilfahmi fahamkaa loo soo dhowaynayaa waayo darratun min camali alaakhira khayrun min addunya biasriha yacnii quraanjo in la mid ah oo la miisaan ah oo camal aakhiro ahi waxay ka khayr badan tahay adduunyadao dhan laakiin taqriib fahamka loo soo dhowaynaayo ayaa sidan loogu cabbiray oo loogu sheegay waa litaqriib fara'aytu an ajmaca mukhtasara min alaxaadiisi asaxiixa sheikhu waxa uhi raximah ullah fara'aytu an ajmaca waxaan markaa arkay an ajmaca inaan kulmiyo mukhtasaran mid la soo koobay oo min alaxaadiisi saxiixa mukhtasarkaasoo min alaxaadiisi saxiixa axaadiista saxiixa marka waxaa ka mid ahaaday oo mushtamilan koobsanaya calaa maa yakuunu ariiqan lisaaxibihi ila alaakhira koobsanaya calaa maa yakuunu wax noqonaya ariiqan waddo u noqonaya lisaaxibihi ka u saaxiibkaa waddo u noqonaya ila alaakhirati yacni markaa ariiqaasoo gaadhsiinaya aakhiro gaadhsiinaya yacni waddo marka u ah gaadhsiinaysa aakhiro wa muxasilan iyo mid markaa waxawan yacni xasilinaya oo bimacnaa keenaya liaadaabihi aadaabtii nabiga sala allahu aleyh wasalam ee albaatinati ee markaa qarsoonayd iyo wadaahirati tii muuqatayba jaamican liltarkiibi waltarhiib in shakhsiga loo celiyana waa dhici kartaa oo leh waa muxasilan yani xasilinaya liaadaabihi aadaabka yani markaa qofka yani aadaabtiisa yani xasilinaya qofka dariiqa maraya aadaabta ay habboonta inuu la yimaado ee albaatinati kuwa qarsoon iyo wadaahirati kuwa muuqdaba jaamican kulminaaya litarkiibi jeclaysiinta kulminaya iyo watarhiibi cabsigelinta kulminaya oo qofkii marka waxa weye camalkii jannada gelinaya waa la jeclaysiinaya oo waxaweye axaadiista qaar baa deeboorinaysa qaarna waa ka cabsi gelinaysaa waddadii sharka naarta u sababaysa ay ka cabsi gelinaysa wa anwaaci aadaabi saalikiin iyo dadka markaa dariiqa maraya aadaabtooda noocyada kale ay leedahay dhammaanteed yacni marka waxa weeyaan kulminaya aadaabta looga baahan yahy oo min axaadiisi zuhdi axaadiistii zuhdiga ahaatay ee zaahidnimada ku saabsanayd wa riyaadaati nufuusi iyo nafaha carbinahoodii la carbinaayo la tababaraayey waxaa loo jeedaa lagu carbinaayo dee sharciga iyo hanuunka iyo cibaadada iyo taacada lagu carbinaayo yacni laga dabaalayo ee xumaanta yacni riyaada waxa weeye waa nooc tababar weeye marka waxaa laga tilmaamayaa yacni tababarde inuu ku jiro naftii la tababarayo oo khayrkii lagu tababarayo oo xumaantii laga dabaalayo wa tahdiib alakhlaaq iyo marka akhlaaqda in la hufo oo waxaweye akhlaaqdii la wanaajiyo wixii marka waxaweye akhlaaqda aan wanaagsanayn laga saaro wixii wanaagsanaan loo daayo yacni axaadiis markaa nooca iyaduna koobsanaysa wa tahaaraati alqulubi wa cilaajiha iyo qalbiyada markaa nadaafadooda iyo tahaaradooda koobsanaysa iyo wa cilaajiha iyo dawada marka qalbiyada la dawaynayo koobsanays oo qalbigii de waxa weeye markaa tahaaruu u baahan yahay in dasaa'istii iyo waxyaalihii marka yacni xunxumaa laga nadiifiyo ayuu marka qalbigu u baahan yahay wa cilaajiha iyo in la daweeyo qalbiyadii qalbiyadu waa xanuunsadaan waana caafimaadaan waa noolaadaan waana dhintaan yacni qaar caafimaad qaba way noqdaan marka waxa weeye waxaa lay u baahan yahin qalbiyadii in laga warhayo oo sida jidhka loogu dadaalayo si ka badan in qalbiyada loogu dadaalaa loo baahan yahy oo qalbigii la ilaaliyo cudurka iyo jirada laga ilaaliyo cudurka waxaynu jeednaa cudurkii waxa weeye marka xagga diinka kaga dhacayey taas waa in laga ilaaliyo ya cudurka xagga diinka kaga dhacayaana wuxuu markaa noqonayaa laba nooco waxa weeye waa maradu shubha iyo maradu shahwa yacni waa xanuun shubha ku yimi oo inay shubah qofkii galeen ama shaki ama nifaaq ama waxa weeye markaa yani bidco yani nacuudu billahi min dalik yani marka ashyaadaas inay gasho waxa weeye waa fitnadii shubahaadka iyo xanuunadii marka waxa qalbigu bokoonaayey oo shubahaad ku bokoonayey shubahaad uu ku bokoonayey nooca labaadna wuxuu yahay waa maradu shahwa waa xanuunkii xagga shahwada oo macaasida inuu qofku jeclaado inuu taa qalbigu ku bukoodo fii quluubihim marad fii quluubihim marad waxaa loo jeedaa maradu shubha ayaa laga tilmaamaya munaafiqnimo iyo shaki buu ku bukaabaa looga jeeda ya fayamaca aladii fii qalbihi maradna waxaa loo jeeda maradu shahwa xubu shahwati zina zinada markaa jacaylkeedii inuu qalbiga ku bukooday ayaa markaa laga tilmaamay marka qalbiyadii waxay u baahan yihin daway u baahan yihiin yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim yacni mid allah markaa qalbi caafimaad qaba kula kulmay mooyaane mid kale yani waxaweeye markaa ma anfacaayo maal iyo yani markaa ubatoonna anfici maayo laakiin waxa weeye qofkii markaa waxaa qalbi saliim oo caafimaad qaba allah kula kulmaa daacaadka uu la yimi waa anfacayaan yani waxa weeye khayrka maalku ku bixiyeyna waa anfacayaa yani ubadkii uu khayrka u sababayna waa anfacayaan wa siyaanati aljawaarixi wa isaalati icwijaajiha iyo in markaa jawaarixda la ilaaliyo xubnaha la ilaaliyo oo laga ilaaliyo macaasidii jaarixatu lisaan hadday tahay yani jaarixada marka waxa weeye jaarixa waa maxay waa tii wax kasbaysay aljawaarix waa alkawaasim xubnihiisa qofku waxbuu ku kasbanayaa yacni gacmihiisa addimadiisa indhihiisa afkiisa yani waa saas haddamaarata yani waxaweye farjigiisa kullu daalika waxaweye nooc kawaasiba weeye waa jawaarix iyo jawaarixdiisa inuu ilaaliyo oo macaasidiiyo dembiyada ka ilaaliyo fitanka wa isaalati icwijaajiha iyo qalloocooda inuu markaa ay qalloocsamaan oo ay sidii qumanayd ka qalloocsamaan inuu ka kaxeeyo ka zuuliyo axaadiis intaaba koobsanaysa iyo wakhayri daalika ashyaada waxaan ahayn koobsanaysaoo min maqaasid alcaarifiin dadka marka allah garanaya macrifo saxa garanaya allaah oo rumeeyey oo macrifo saxana garanaya maqaasidooda yani ka mid ahaatay axaadiis anwaacdaasoo dhan koobsanaysa si aan markaysa marka u kulmiyo sheekhu wuxuu tilmaamayaa kitaab jaamica oo dee waxa weeye acmaashii quluubta iyo acmaashii muuqatay iyo odhaahyadii mid walba ka hadlaya oo sida markaa waxa weeye dariiqa saxan dadka ku hagaya oo u tilmaamaya oo dariiqa qalloocanna uga digaya aynu markaa qore inuu doonayey kitaabkaana wuxuu rabaa inaanu markaa hadalu isagu cabbiraayo aanu keliya meesha ku ururine axaadiistii nebiga sala allahu alayh wasalam inuu ku ururiyo aayaad qur'aanana ku daro siduu inoo sheegi doonaba aayaad qur'aanana yacni uu ku daro marka waxyiga ayaa dadka wax lagu wacdiyo ugu fiican haddii waxa weeye hadal markaa waxa weeye aan nusuus lahayn dadka lagu wacdinayo dee waxaa ka nafci badanoo ka fiican waxyiga nebi maxamed lagu soo rogay calayhi salaatu wasalaam in lagu wacdiyo ya haddii xikaayaad iyo manaamaad iyo qasas iyo sheekooyin iyo yacni waxa weeye nukat yacni qofku urursaday waxaas uu ku wacdinayo dee waxaa ka baraka badan oo ka fiican dee inuu ku wacdiyo waxyiga allah ku soo dejiyey nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam qur'aanku uga horreeyo ya fa biayi xadiisin bacdahu yu'minuun dadku hadday hadalka ilaahay rumayn waayaan warka ka dambeeyay rumaynayaan muxuu yahay qur'aankii waa kalaamullah wax dadkii lagu wacdiyo kalaamullaahi baa uga horreeya suma waxa ku xiga kalaamu rasuuli sala allahu aleyh wasalam hadalka rasuulka sal allahu aleyh wasalam ya ayaa markaa ku xiga kitaabkeennu wuxuu koobsanayaa labadii nooc buu koobsanaya wax yaroo uu ku darayaa sheikhu waa jiraan oo baababka iyo tarjamooyinka uu samaynayo marmarka qaarkoodna marka waxa meelaha qaarkood uu yaro tacliiqinayo ama waxa weeyaan markaa eh, erayada qariibka iyo wax la mida inuu u fasiro doonaayo wakhtiyada qaarkoodna wuxuu samaynayaa masalo khulaasadeeda inuu sheegaayo oo weliba dhici karto markaysa awalka baabka inuu markaysaa ku tilmaamo sa aynu tilmaami doono yaa marka waxa hadal kale uu ku leeyahoo aan labadaa ahayn qur'aanka iyo xadiiska waxaan ahayn waxay noqonayaan wax yar oo naadiray noqonayaan ya maqsuudka kitaabka loo qoray waa in markaa nusuusta lagu ururiyaa loogu talagalay inta uu ku darayna sheikhu ee hadalkiisa uu ku darayna waa inuu uga jeeday dadkii inuu ku caawiyo si uu fahamkii ugu soo dhoweeye ay fahmayeen ayuu uga jeeday oo dadkii si ay u gartaan axaadiistana dee haddii la ysku sii daayo oo aan markaa waxawe baabab loo kala yeelin iyo kitaabba loo kala yeelin dadku waa ka daalayaan ya oo ruuxa kitaabka akhrisanaya dee wuxuu ka dhigan yaha la yidhi ruux socdaalah ruuxa markaa socdaalka ahi markuu safarka yahay hadduu meeshu ku safrayaa aynay marka waxaa weeye wax tuulooyin iyo magaalooyin oo udhexeeya aynay jirin ay noqon lahayd inay isku sii daysan tahay wax kilomitira aynay lahayn wax ka tegay iyo wax u soo socdo toonna aanu garanayn yacni sidaasun iska socdo war xaggaynu maraynaa war intee inoo hadhay waxaa dhici karta in laga daalo marka maxaa yani xikmaddu waxay ku jirtaa in la kala googooyo oo la qaybqaybiyo waa xikmada looga dhigay culamada qaarkood yidhaahdeen qur'aanka suwar iyo aayaad looga dhigay qur'aankii suurad keliya lagama dhigin o laysuma sii dayn waxaa laga dhigay markaa qsuuradood suuraddii kasta waxaa loo yeelay aayaad waa meelo markaa maraaxiloo dee lagu nasanayo suuraddu waxay ka koobantay intaasoo aayadood intaasaa kaa tagtay yani suurad hiblaayaad maraysaa yani waxaweye intaasaa ku hadhay intaasaa markaysa markaa kaa tagtay haddama arrintaa marka waxa weeye qofku mar kastoo uu marka wax suuro dhammeeyo wuxuu dareemaya injaaz inuu gudbay oo marka waxa weeye uu tallaabo fiican qaaday yani marka waxaan ayuu markaa dareemaya oo marka masalan qofku qur'aanka qaybaayo dee waxa fiican inuu hoos ka bilaabo qaybitaanka dariiqo qaldan waxaa baa la yidhi in kor laga soo bilaabo oo ruxu yidhaha suuratulbaqaraan kaga soo bilaabaya markaan qaybayo sababtu maxay tahay waa suuraddii qur'aanka ugu dheerayd waxaa dhici karta markay suuraddii hore uga dhammaan weydo yani qaybisina ku adkaato marka dambe marka inu niyadjabo war intaasaad ku soo jirto weli suuro quramaad qaybin niyadjab baa ka iman karaa lakiin hadduu kaga bilaabo hoos suuradihii waa koobkooban yihiin wakhti yar buu ku qaybi karaa tiscame markuu qaybay toddobiyo soddon suuradood buu qaybay ya toddoba iyo soddon suuradood ayuu qaybay xagga aayaadka hadday noqotona yani shan boqol iyo koob iyo lixdan aayadood buu qaybay waa shan boqol iyo koob iyo lixdan aayadood suuratu yani jis tabaarig hadduu ku daro waxa weeye wuxuu qaybay kun aayadood waa sagaal boqol iyo shan iyo sagaashan aayadood bay noqonayaa labada jis sagaal boqol iyo shan iyo sagaashan aayadood wuxuu dareemayaa qur'aankii wuxuu ahaa lix kun iyo laba boqol iyo lix iyo soddon marka cabdilkuufi lagu socdo hadda ma aragta dee waxa weye waa nisbo badan bay noqonaysa markuu jis samic ku daro wuxuu odhanayaa waxaan qaybay toddoba iyo konton suuradood baan qaybay maxaa ii hadhay intaa in leeg toddoba iyo konton baa ii hadhay nisfulqur'aan baan joogaa biictibaari suwar xagga suuradaha marka laga eego qur'aankii waa kala baran yihi toddobiyo konton eh, suuradoodna waan soo dhaafay toddobiyo konton suuradoodna way hadheen marka waxa weeye yacnii kutubta marka haddaba laga dhigaayo eh, kutub iyo abwaab iyo fusuul xikmada ku jirta waa saas waxaa la doonaya injaaz in la dareemo haddii iminka riyaadu saalixiin uu ahaan lahaa wax baababa aanu lahaan lahayn ee kitaabba ah oo saa isugu sii daysnaan lahaa ya wax arqaama aanu lahayn waxa weeye waa laga daari karaa marka sidaas aawadeed waxaa loo yeelay abwaab iyo kutub baa loo yeelay marka sheikhu wuxuu tilmaamay calaa kulli xaal waxyaalaha qofku u baahan yahay ee eh, kala duwan yani nooc walba in marka waxa weeye ama acmaashii qulubta ku saabsanaadaan ama daahirka ha ku saabsanaadaane axaadiis marka waxa sheegaysa oo ariiqa qeexaysa inuu marka waxa weye keeno axaadiistaana uu ku dadaalayo axaadiis saxiixa inay noqoto ariiqaasina waa ariiq macnawi ah waxaa ariiqa la yaqaana ariiqa xisiga ee waddada ahee dee qofku uu maraya tallaabsanaya ishu qabanayso waa wadda halkani ya waddadii wuu arkayaa waa dariiq maxsuus ah haddaba dariiq macnawiyaa jira dariiq macnawi waa maxay waa dariiq la caqliyaynayo laakiin ishu ayna qabanayn dariiqaasi waa maxay waa dariiqa xaqa ah asiraat almustaqiim ihdina asiraata almustaqiim oo marka la yidhahdo waxaan yeel waxaan ha yeelin sidan samee sidan ha samayn sidan ictiqaadi sidan ha ictiqaadin sidaa ha dheh sidaa ha odhan ya waxay ka dhigantahay tahay waddo oo kale ka dhigan tahay xagga iyo xagga ha u leexan saa u mar waddadaasi waa dariiq macnawi ah waa la caqliyaynayaa laakiin ishu qaban mayso laakiin aakhiro wuxuu isu rogayaa dariiq xisi ah oo waa jidka dee siraadee la marayo ya cidda dariiqan ku qumanayd adduunyada markuu joogay aakhiro marka waxaa dariiqaana si fiican buu uga tallaabaya wa altazimu fiihi anlaa adkura ila xadiisan saxiixan min alwaadixaati mudaafan ila alkutubi saxiixati almashhuuraat wuxu uhi wa altazimu fiihi waxaan iltizaamaya isku laaziminaya yani laasim iskaga dhigaya yani sidii wax waajib igu hodho kale aan iskaga dhigaya anlaa adkura inaanan sheegin ilaa xadiisan saxiixan xadiis saxiixa mooyaane yani xadiis saabita ujeedaa sugan xadiiskaa saxiixoo min alwaadixaati axaadiista cadcad ka mid ah ee macaanidoodu caddahay axaadiis macnihoodu qaami tahay oo u baahan sharax fara badan yacni u baahan hadda ma keenaya buu leeyey axaadiistaasi waa inay tahay min alwaadixaat xadiiskaasi waa inuu yahay waanu inuu kow waa inuu saxiix yahay laba min alwaadixaati waa inuu ka mid yaho axaadiista cadcad ee macaanidoodu caddahay ee layska garanayo waa inuu yahay marka la sheegaba la garanayo mudaafan ila alkutubi asaxiixati almashhuura xadiikaa saxiixa ah waad xaalayn kartaa sifo kalena waad ka dhigi kartaa xaal loo idaafeeyey ama xadiiskaa saxiixaoo loo idaafeeyey ila alkutubi asaxiixa kutubta markaa saxiixa loo tiiriyey oo loo nisbeeyey kutubtaasoo almashhuuraati kuwa caanka ah wa usadiru alabwaaba wa usadiru waxaan ku bilaabayaa alabwaaba baababka min alqur'aani xaal aayadaha soo socdaa qur'aanka markaysa ay ka mid ahaadeen qur'aankaasoo alcasiizi kii casiiska ahaa ee sharafta lahaa ahaaday biaayaatin aayadaan ku bilaabayaa aayadahaasoo kariimaatin sharaf leh u wanaagsan mm, waa sifa laazima ah oo qur'aanka aayaadkiisu waa wada kariimaati ya laakiin sajciga ayuu sheikhu u raaciyey wa uwashixu waxaan ku qurxinayaa maa yaxtaaju ilaa dabtin wixii u baahan yacni dabdi iyo xafidaad u baahan aw sharxi macnan ama macno sharxi u baahan macnahaasoo khafiyin qarsoon binafaa'isa waxaan ku bilaabayaa waxyaalo qaali oo nafiisa oo min atambiihaati tambiihyada ka mida iyo baraarujinaha ka mida iyo baraarujinaha ka mida ayaan ku bilaabaya wa idaa qultu markaan idhaahdo fii aakhiri xadiisin xadiis aakhirkii markaan ka idhaahdo muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqsan yahay markaan idhaahdana fa macnaahu macnihiisu waxa weeyaan rawaahu lbukhaariyu wa muslimun waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey eh, macnihiisu weeye wa arjuu waxaan rajaynayaa in tamma hada alkitaabu an yakuuna saa'iqan lilmuctani bihi ila alkhayraat inuu markaa hadduu dhammaystirmo kitaabkani an yakuuna inuu noqdaan rajaynayaa saa'iqan mid u kaxaynaya lilmuctani bihi kii ku dadaalayey lilmuctani bihi kii ku dadaalayey ictinaagu waa ihtimaamka iyo dadaalka inuu u kaxaynayo ayaa rajaynayaa ila alkhayraati yacni khayraadka u kaxaynayo xagga khayraadka u jiidayo u kaxaynayo xaajisan lahu xaalu ka teedaayo ayuu u kaxaynaya can anwaaci alqabaa'ixi waalmuhlikaat waxyaalaha xunxun noocyadooda waxyaalaha xunxun noocyadooda ka teedaayo iyo walmuhlikaati waxyaalaha wax yacni inuu markaa ka teedaayo sheekhu halkan wuxuu tilmaamayaa manhajka kitaabka uu raacay ayuu halkan kaga hadlaya waana mas'ale muhima weeye kow wuxuu inoo tilmaamayaa waxaan iltizaamay buu yidhi xadiis saxiixa mooyaane xadiis saxiixa mooyaane xadiis kale inaanan soo aroorin saxiixu wuxuu uga jeedaa sida ahlucilmiga qaarkood ay baraarujiyeen xadiis saabit ah oo erayga markaa waxa weeye xadiis saxiixa ah laba istilaax bay culammadu soo mareen istilaax waa in la yidhaahdo xadiidka kastoo nebiga ka sugan in la yidhaahdo waa saxiix waana istilaaxii qudamadu markii hore isticmaali jireen wakhtiyada qaarkoodna culammada dambe laftoodu marmarka qaarkooda ay isticmaalaan marka wuxuu u jeedaa ha ahaado nooca saxiixa ah ama nooca xasankaa labadaba saxiix buu hadda ka tilmaamaya oo taqsiimka waagii hore axaadiista loo qaybin jiray waxay ahaayeen saxiix iyo daciifun in saddex qaybood loo qaybiyo taqsiimka laga dhigo sulaasi sunaa'i bay ahaan jirtay wakhtigii hore qadiimka ahaydee in sulaasi laga dhigo saddex qaybood laga dhigo oo layahaa saxiix iyo xasan iyo daciif markii damba istilaaxaas yimi oo soo kordhay bacdulmashaayikh horey u isticmaaleen laakiin tirmidi baa aad u caanbixiyey laakiin culamo kaloo isticmaashayna waa jireen oo waxa weeye iyaguna markaa tacaabiirta isticmaalay laakiin aad waxa u isticmaalay tirmidi markii dambena istilaax muqarara bay noqotay in waxa weeye markaa xasan iyo saxiix iyo daciif loo qaybiyo marka hadda saxiixu wuxuu uga jeedaa xadiis saabitoo suganba ayaa looga jeedaa sawa'un kaana saxiixan aw xasanan waxaan farqi kale lahayn inuu saxiix yahay iyo inuu xasan yahay istilaaxa caynkaasa sheekh albaani wakhtiyada qaarkood waa ku socday oo kutubaha marka waxa weeye uu saxiixu tarkiib iyo daciifu tarkiib u qaybiyey ama waxa weeye markaa yani marka saxiixu ibnu maajah iyo daciifu ibnu maajah iyo marka waxa weeye saxiixu ljaamic iyo daciifu ljaamic wahaakada waxay ku dhisan tahay inuu xasankii saxiixa gudagelinayo sida halkanba sheikhu nawowi uu u gudagelinaayo xasankii qaybta saxiixa u gelinayo marka calaa kulli xaal waa xadiis saabita ayuunbaa laga tilmaamaya looga jeedaa waayo axaadiis badanoo xasana ku sugan ee wada saxiix miyuu yahay waxa ku sugani wax wada saabita ma yihiin waxaa la odhanayaa haalibkaa sidaasa laakiin wax aad u yar oo ay dhici karto ijtihaadaadka culammadu inay isku khilaafaan oo sixadeeda markaa ama sugnaanshahooda nuunu ku jirta ayaa jira sheekh albaani oo kale markii uu yacni kitaabka uu takhriijiyey waxa uu qabsaday oo daciifiyey shan iyo lixdan xadiis shan iyo lixdankaa xadiis qaarkood waa mukarar qaarna sheikhu waa ka taraajucay marka shan iyo konton ama lix iyo konton ayaa xasilada soo hadhaysaa noqonaysa ee sheekh albaani agtiisa ka daciifka ah qaarkoodna shawaahid buu hela inta soo hadhaysa waxay noqonaysaa shan iyo konton ama lix iyo konton arnauud laftiisu markuu kitaabka takhriijiyey isagu wuxuu yidhi lix iyo afartan xadiis ayuu markaa yidhi waa daciif cala hada waxay noqonayaan isagii albaani waxa u dhexeeya waxay noqonayaan marka waxa sagaal xadiis ama toban xadiis waxaana ogaataa marka hore tasxiixa iyo tadciifku waa arrin ijtihaadi ah oo sida fuqahadu isugu khilaafaan aaraada fiqiga ah ayaa dhici karta tasxiixa xadiiska iyo tadciifkiisa marmarka qaarkood in laysku khilaafo axaadiista qaar aan laysku khilaafsanayn waa jirtaa oo inuu daciif yahay ama mawduuc yahay laysku waafaqsan yahay laba caalimoo isku khilaafsan aynu jirin laakiin bacdi ka mid mida ah dee laysku khilaafaa yaa yacni saas yadaa la khilaafaa marka haddii la eego sida markaa bacdi ay taxriiriyeen qadarka uu kaga dhacayo kitaabka waxay noqonaysaa inta markaa la qabsaday wax aad u yar yaa waxay baaxisiinta qaarkood tilmaameen marka loo qaybiyo kitaabka boqol meelood loo qaybiyo haddii la yidhaahdo waxa weeye lix iyo afartan xadiis baa daciif ah waxay ku dhacaysaa laba dhibic shan labiyo badh bay ku dhacaysaa boqolkiiba waa nisba qaliila jiddan haddii int inta albaani lagu socdana waxay ku dhacaysaa laba dhibic siddeed yacni boqolkiiba saddex ma gaadho weliba intaasi marka waxaa weeye dee ijtihaadaadkiibaa qaarkood isku khilaafi karaa yaa marka saas aawadeed kitaabku haalibkiisu saasuu u yahay yani markaa saxiix iyo xasan marka uu yahay waxa daciifkii waa naadir weliba markaysaa markaa dacfiga dee la sheegayaa dacfigii darnaa ma aha ila dacfigu waa maraatibe inta marka waxa weeye xataa la qabsaday maaha dacfigoodu inuu yahay kii darnaayo ama mawduuc ama wax ku dhow inay yihiin yani waxawe ma aha axaadiistaan keenaya wuxuu kaloo yidhi waa inay yihiin min alwaadixaat axaadiise mushkila maaha waayo wuxuugu talagalay markaysaa dadku inay ku wada intifaacaan kutubta saxiixe mashhuurka ana ayaa loo nisbaynaya axaadiistaas masaadirtoodu waa qaar la garanaayo kutub saxiixa oo caan ah ayaa loo tiirinaya waa manhajka uu raacaayo kitaabka waxaan kaloo ku bilaabayaa buu ihi baab kastaba inaan markaa aayado qur'aana ka hormariyo axaadiista waa si uu labadii waxyi u kulmiyo oo qur'aanka iyo sunnadii labaduba ay markaysaa arrinkii u sheegayaan shayga kale saddexaad wuxuu kaloo tilmaamay in markaa wixii u baahan dabdi dabdigu waa maxay waa in markaa sida loogu dhawaaqayo yacni waxa weye la xarakeeyo oo si qumman si loogu dhawaaqo aan loo laxninin yacni ayaa la sheegayaa markaysa markaa dabdigooda dabdigu wuxuu u qaybsamaa laba qayboodoo waa dabdi calaa ra'si alqalam yacni dabdun bilxarakaat iyo dabdun bilxuruuf in waxa weeye xarakaadka lagu dabdiyo ra'sualqalam oo kordhigii lagu qoro hoosdhigii lagu qoro shadkii lagu qoro reebistii lagu qoro kaas waa nooc nooc labaad waxaa la yidhahdaa waa dabdun bilxuruufo kelimaad iyo xuruuf baa lagu dabdinayaa oo lagu qeexayaa hadda ma aragtaa labadana waxaa markaa eh, sii sugis badan yacni marka xuruufta lagu dabdinayo waayo xarakada markaysaa lagu qorayaa kordhigga hoosdhigga godaalka shadka yacni lagu qorayaa way qaldami kartaa waa masaxmi kartaa dhibcaha markaysaga lagu qorayaa ila waxa weeye markaa waxaa jira dhibco ayaa jira waagii hore dee waxa la qori jiray uun sida markaa kelmaddu u qoranto hadha waxaa la yska garan jiray xarafka ka looga jeedo xataa waagii hore waxba lama dhibcayn jirin ya lama dhibcayn jirin waxba marka waxay noqotay in waxa weeye dhibcihii way qaldami karaan meel dhibici lahayd baa dhibicii ka dhici kartaa meelaan dhibici lahayn baa dhibci ku dhici kartaa xurufo isu dhigaal eg baa jira oo markaysaga jiimka iyo xa'da iyo kha'da way isu dhigaal eg yihiin waxaa kala saaraya markaysa markaa dhibic ma leedahay mise ma laha ma kor bay ku leedahay ma hoos bay ku leedahay haddama aragtaa siinkiiyo shiinku waa isu dhigaal egyihiin dhibcaha kala saaraya iyo dhibcala'aanta saadkiiyo doodkaa la mida daalkiiyo daalkaa la mida da'da iyo daadaa la mida haynka iyo caynkaa la mida wahaakada marka ashyaada waxaa loo baahan yahay in markaa waxaa la dabdiyo ayaa loo baahan yahay iyo ashyaa kaloo la mida ya yacni markaa waxaa ayaa loo baahan yahay marka xuruufta in lagu dabdiyaa waa sumad lagu dhigaayo aan qaldamayn iyadu aan qaldamayn saas aawadeed eh, alxaafid ibnu xajar markuu sheegaayey dahabi oo taxriirulmushtabiha inuu uga horreeyey oo dee kitaab marka noocana uu isagu qoray markii hore wuxuu yidhi laakiin wuxuu sameeyey yacni marka dabadahu bilqalam qalinka xarakaadka uu ku qorayo ayuu markaa asmaada ku dabdiyey famaa shafa min alam markuu xarakaadka uu ku qorayo ku dabdiyey ou xarakeeyey unaan xuruuf ku dabdin famaa shafaa min alam xanuun cid kama bogsiin buu idhi yani waayo xarakaadkii way khaldami karaan ya saas aawadeed wuxuu yidhi kitaabkii inaan dib eh, yani qoro mawduucii aan dib uga allifo ayaan doonay oo aan dabeedna xuruuf ku dabdiyo xuruuftu waa summadaan qaldamayn haddii haddaa markaa dhibicdu ka dhacdo iyo hadday qalad ahaan ugu dhacdo iyo haddii marka waxa weye xarakadu ka dhacdo iyo haddii xaraka qaladi marka ay fuusho waxaa markaa dabbaalay celinaysa yani xurufta lagu dabdiyey xurufaha lagu dabdiyey ayaa marka waxayn celinayso taasaa dabdinaysa oo lagu garanaya haddamaaragta iminka wuxuu yidhi dilwat ljabal aclaahu waa tafsir lghariib wa hiya bikasri daali almucjamati wa dammiha waxay ku sugan tahay daalka dhibicda leh in markaa la hoos dhigaayo bikasri daali almucjamati maxaa laga ixtiraazayaa daalkii aan dhibicda lahayn wa dammiha iyo in la godo labadaba waxaa ka mid a ah alqurquur wa bidammi alkaafayni nawcun min asufun tafsiiru qariibna waa sheegaya xuruufna waa ku dabdinaya wuxuu ihi wasuraca wa bidammi saadi wa fatxi ra bidammi asaadi wa fatxi ra wa asluhu cinda alcarabi man yasracu kasiiran yani waxaa weeye xuruuf buu ku dabdinaya xuruuf ayuu ku dabdinaya xuruuftaa markuu ku dabdiyo xuruuftaasaa lagu garanaya asmaada sidaasi la eg wuxu uhi wa usayd bidammi bixaa'in muhmalatin madmuumatin wa daadin mucjamatin maftuuxatin wallahu aclam yacnii erayga usayd waxay ku sugan tahay hamsadu inay godan tahay marka asiid inaynay ahayn waa la garanaya markaa musaqar isamkan inuu yahay xudayr wuxuu uhi bixaa'in muhmalatin kha inaynay ahayn xa'na ahayn muhmalaa ka saaraysaa oo madmuumatin la godayo oo dammisan wa daadin mucjamatin maftuuxatin iyo daad dhibic leh oo marka waxa weye eh, maftuuxatin la kordhigay yani xuruufaha saasuu ugu dabdinaya marka way ku badan tahay ama asmaa ha noqoto ama erayo kaleoo hariiba ha noqoto ta kale ereyadii hariibka ahaydna wuu sharxaya waa caddaynayaa wakhtiyada qaarkoodna macaani markaa ziyaado ah oo markaysaga ku sii daraya waa jiraan ya waxa kaloo oo waxyaalahu uu samaynayo ka mida markuu waxaweyaan yani sheegayo oo kale saxaabada yacni saxaabada qaarkood waa u abtirinayaa ilaa nasabkooda sare ayuu u wadayaa ha u badnaadaan saxaabada markaysaa fudalada ah ee sida alcasharatu almubasharuun biljanna abubakar iyo cumar iyo markuu sheegaayo yani waxa sacd ibnu abi waqaas iyo u arki doonaa nasabkooda waa taxayaayo aad iyo aad buu u wadayaa yacni marka waxa weeye aad ayuu u wadayaa wuxuu kaloo samaynaya waqtiyada qaarkood inuu markaa saxaabiga uu faallo ka bixiyo ya oo uu yidhahdo wuxuu ahaa khaadimu rasuulilahi sala allahu aleyh wasalam ayuu ahaa ama uu yidhahdo markaysaga waxa uu ahaa yani markaa saxaabigan isagiiyo aabbihiiyo awowgiiba waxay ahaayeen saxaabay wada ahaayeen faallooyin caynkaasa inuu ka bixiyana yani yadana waa dhacdaa oo markaysaa waxyaalaha uu samaynayo ee ka mid a waxyaalaha kale uu samaynaya waxaa ka mid a fii bacdi alaxyaan hadduu sheikhu is yidhahdo waa loo baahan yahay oo arrinku markaa shuruudi leeyahay ama istisnaa'iye leeyahay wuxuu kaga warramaa baabka markuu baabaysto ayuu markaysa markaa ashyaadaa sheegaya waynu arki doonaa baabu tawba markuu yidhaahdo wuxuu sheegayaa towbadda iyo shuruuddeeda intaanu axaadiistii aayaadkii soo aroorin ayuu towbadda iyo shuruudda ay leedahay ee loo shardiyo ayuu sheegaya wakhtiyada qaarkood baabu lghiiba markuu waxa weeye baabka ghiibada markuu bilaabo baabka xanta ayuu wuxuu xantii waa xaaraan markuu xaaraannimadeeda caddeeyo dabadeed ayuu wuxuu odhanayaa waxaa laga soo reebaa masaa'il baa laga soo reebaa ilaa lix masala laga soo reebaa lixdii maselu taxaya waa taa iyo taa iyo taa iyo taa iyo taa dabeedna hadhowba adilada markiisa marka waa keenaya adilada yacni uu keenaya baabuljamci bayna alkhawf waraja markuu sheegaayo rajada iyo khawfka miyaa la simaya mise waa la kala badinaya masalada noocaasa marka ugu horraysa ayuu ka hadlayaa dabeedna markaasuu soo aroorinaya nusuusta marka uu keenayo ayuu markaas soo aroorinaya taasna waxay ka mid tahay daraa'iqda uu sheikhu marayo ayay markaa waxway ka mid tahay sheikhu waxa uu yidhi wa ana saa'ilun akhan intafaca bishayin minhu an yadcuwa lii waliwaalidaya wamashaayikii anigu waxaan weydiisanayaa buu yidhi akhan walaal waxaan weydiisanayaa walaalkaasoo intafaca bishayin minhu shay kitaabkan ka mida ku intifaacay yaa waxaan ka dalbanayaa weydiisanayaa an yadcuwa lii inuu ii duceeyo oo ilaahay ii baryo aniga ilaahay ii baryo o ii duceeyo waliwaalidaya labadayda waalidna u duceeyo wa mashaayikhii culammadaydii cilmiga isoo bartayna uu u duceeyo wa saa'iri axbaabina dadka kale ee muslimiinta aanu jecel lahayna uu u duceeyo waalmuslimiina ajmaciin iyo muslimiintoo dhanba inuu u duceeyo ayaan ka dalbanaya ka codsanaya waa codsi shikhu inaga codsaday codsigaasna inagu ina anfacaya haddamaarata shikhu ha ku intifaaco laakiin nafciga weyn innagaa ka helaynaa waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay qofka walaalkii oo ka maqan u duceeya malak baa wuxuu yidhaahdaa aamiin ilaahay ou ducadaa ajiib oo aqbal waa inuu ka maqan yahay walaalkiisaas isagoo ka maqan buu u duceeyey markaasuu ilah u dembi dhaaf ilahw janno geli ya ilahu jannada xisaab iyo cadaab la'aan kuu geli ilahu waalidadii u dembi dhaaf ilahu u naxariiso ya ilaahu khaatimada khayr ugu khatim yani waxa weye duca wanaagsan buu ugu duceeyey malak baa yidhaahda aamiin ilaahay ou ducada aqbal oo ducada ajiib walaka bimilin adiguna intaa in leeg baad leedahay saas aawoodee waxaa laga soo wariyay bacdu salaf waxa wanaagsanay doonayaanee jecel yihiin walaalahooda ka maqan bay ugu ducayn jireen si iyagana ay ugu sugnaato ya marka laba faa'iidaa ku jirto faa'ida waxay ku saabsan tahay dee waxa weeye cid buu u shafeeco qaadayaa oo ilaahay u baryayaa oo ajar baa uga imanaya ya man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibun minha ishfacuu tu'jaruu waka haddama aragtaa faa'iidada labaad ee ugu jirtaana waxay tahay shaygii waxa weeye uu ciddaa ugu duceeyey ilaahay dartii isaganu waa helayaa taasina waa faa'iido weyn ya faa'iido weyn weeye marka ducadaa inaynu ku ducaynaa aad bay u fiicantah anna waxaan codsanayaa walaal kasta oo ku intifaacay yacni duruustayda wixii ama aan duubay ama aan jeediyey waxaan weydiisanayaa inuu ilaahay iga baryo inuu marka waxa ilaahay ii dembi dhaafo anigiyo labadeeda waalid iyo ehelkayga yacni anigii ehelkaygana marka u barakeeyo iyo carruurtaydaba inuu ilaahay barakeeyo oo uu ilaahay u dembi dhaafo inuu ilaahay iga baryo ayaan markaa ka weydiisanayaa taasina waxay markaa yani noqonaysaa mid isaguna faa'iidada uu ka helaayo allah waxaynu ka baryaynaa inuu allah u dembi dhaafo shiikha غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولسائر أحبابه والمسلمين أجمعين وعلى الله الكريم اعتمادي الله قرأ أيا عسكت كيغو أهاضي عن عسكنيا لا على غيره عدك لما عسكنيا wa ilayhi tafwiidii xaggiisoo keliya ayuu ahaadayna bandhiggaygu wa istinaadii iyo cuskadkaygu wa xasbiya allah wa nicma alwakiil kaafigaygu waa allaah allah baa i kaafinaya wa nicma alwakiil kulla tala saarto allah baa u wanaagsanaaday walaa xawla walaa quwata ila billaahi alcasiizi alxakiim wax tab ah oo noo sugnaatay ma jirto walaa quwata wax xooga oo noo sugnaaday ma jiro yacni markaa ila billaah ay ila biicaanati illaah xaal axwaasha ka mida nooma sugnaan xaal marka waxa weeye yani marka ilaahay kaalmadiisa aanu ku dheehannahay mooyaane xaal kale yacni tamar iyo taagtoonna uma lihin inaannu dhaqaaq samayno ama xasillooni samayno ama camalku kacno allahaasoo alcasiisi kii khaalibkaa ahaaday alxakiim ee xikmadda badnaa allahuma akfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma akfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma akfir lishaykh almu'alif waliwaalidayhi walimashaayikhihi walisaa'iri axbaabih waalmuslimiina ajmaciin allahuma aamiin waxaan kaloo yani boorinayaa kitaabka in la qaybo o dhallinyaradu ay qaybaan insha allaahu waxaan rajaynayaa in kollay markaa la qoro ayaan rajaynayaa waxaan ilaahay u baryaynaa ciddii qaybta inuu ilaahay barakeeyo uu ka dhigo caalim yacni dadku ku intifaacaan inuu ka dhigo ilaahay waxaynu ka baryaynaa cidda kitaabkan qaybta inuu ilaahay ou ilaahay ka dhigo markiisa markaa ruux caalima oo lagu intifaaco yani marka inuu noqdo baynu ilaahay u baryaynaa allahuma wafiqu lima tuxibu watardaa allahuma wafiqu lima tuxibu watardaa allahuma barik liman xafida hada alkitaab liajli illaah allahuma akfir lahu warxamhu allahuma barik fiih allahuma ajcalhu caaliman yuntafacu bihi allahuma arzuqhu bilcilmi annaafic walcamali alsaalix allahuma aamiin wsala allah wslama cla rasuulihi muxamadi subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk